ifaadda waxaa kamid ahaa idlaaq iyo isnaad labadan sifo tajwiidka shaqo kuma leh wax ku odhanhaya arki maysa sifadii idlaaqa haynsi xarabka si ama sifadii ismaadka haynsi isticla si waa lagu ohan raqaawo si waa lagu ohan lakin kuwan si laguma odhanayo intahayna arrintani waxay kolkaa ma aragtee keliyeeta ay ku shaqo leedahay waa bani sarfi awel waxaa weeye bimacnaa lama arkaayo ismi usuushiisu ay afar iyo wax ka badan ay gaadhay oo ay la gooniyowdeen xurufulismaadka lama arkaayo waa intaa keliya faaidada meesha kugu jira bal eh, haddii uu afar iyo wax ka badan uu gaadho ilaa wa ilaa xurufu idlaaq baa ku jira xurufu idlaaq ayaa kolkaa maaragtay ama laam baa ku jira ama ra baa ku jirta ama ama xurufu idlaaq mid kamid a ah ayaa ku jira waa ismiga carabiga eh dhalankiisu carabiga eh taa darteed ayaa asmaa badan loo yidhaahaa eh carabi maaha iyadoo miisaanka la saarayo marka ma aragtay kolkaa idlaaqa isaga sidaasaan kaga tagahayna ifaaddii kolkaa aan didka lahayn ayaan halkan ka galahaynaa haddana kulligeed waa ifaaddii laazimalahayd gow mid waa saiir saiirkaa ugu horeeya saiirku waa maxay waa sawd zaaida oo labada bishmood soo dhexmarayo ood adu keenayso xaraf kusoo jeeda baad odhanaysaa adaa keenaaya haddaad dan waa iska dayn maxaad odhan kartaa sa baad odhan kartaa sa adaa keenaaya waxan waa sifa sidaa lagu lehay asalaat asabr maxaad odhanaysaa kaas kolkaa maaragta ku noqona waa safir safir baa la yidhaha safirku waa warkaa waad garanaysaa siinka iyo zaid iyo ah, wakaa safirka zaid kasaakuna kasiirkuna saasay kale intahayna ayib iskaga caro qalqalaha isaga in badan baan ka hadlayso garamaysa qalqaluhu waxa weeye horta xarabka la qalqalaynayaay ilaa wa ilaa shiduu soo qaato ilaa wa ilaa shidu soo qaada xarafku isagoo shiddo soo qaadan lama qalqalayn karo arrintaa aada u faha maxay arrintaasi lama tahay tafashiga iyo istidaalada xarafku ma qaadan kara ilaa inuu rakhaawo soo qaato buy tafashiga iyo istidaalada ma qaadan kara ilaa inuu rakhaawo soo qaato buy shiddadu maxay ahayd waxay ahayd xarafka oo si adag u soo baxa ayay ahayd intahayna kaasaas kolkaa shidadii ku noqonaya qarh buu ku noqonaya marka xoogga inuu xarafku makhrijkiisa ugu dhacaayo yuu makhrajku isqufulayaa qab buu odhanaya carafku qab buu odhanaya markuu qab yidhaaho ayuu haddana ka bacdi mar labaad isfuri qab wiq buu odhanaya qab intuu idhaah ayuu haddana wiq odhanaya oo isfurahaya intahayna marka qabta hore waa xarafkii wiiqda dambaysaana maxay noqonaysaa qalqaladii bay noqonaysaa qalqalada asalkeeda maxaa la yidhaahaa waa disdiibaa boodbooday weyaan maalan biiraab xarafkiibaa marijkiisa ku dhexgalgalanaya iraab ayuu kolkaa ku noqonaya kaasaa qalqalal marka qalqalaha u fiirso qalqaluhu waa makraj isfuray wy intaa keliya wey ma dhaafaayo xarako hore kuma taafurhayo ku dambana kuma taafurhayo fadxana uma leexda kasrana uma leexda wax lagu leexdaayo ma jiro ada wey abina ma aha adana ma aha soo ma arkaysa yadaquluuna yadaquluuna ma aha yada yad yadina maaha yaduna maaha yad soo ma arkaysid yabe soo ma arkaysid yabe ee ma ahan yaba yabi yabo midna maaha intahayna maashi saasuu kolkaa ku noqonaya qalqaluub linku isagu waa xaraf oo si dhib yar usoo baxo ay u ay u isaga waa aw ay aw ay aw saasuu kolkaa maaragtay aw saasuu noqonayaa aad baan jazarigaan mawduucan kaga hadallaan malaynayna ama inxiraafku inxiraafka ayaa iska lahaa laam iyo ra soo ma dee waa taariikhi un sheegahayay laamku halkan meeshu kasoo bixi lahaabuu xaggee u leexday yuu dib u leexday u dibtaa u noqday ra meeshay toos usoo bixi lahayd bay labadan dacalla ka xidhantahay halkan yare cidhiirgaana codkeediu soo maray labadaba inxiraafkooda waa kii bayna baynihii weya ku kale maa maxaa ku hadhay tikraar soo ma tikraarka ra iskale waa sifo ay leedahay sifo loo diidan yahay maaha waa sifo ay leedahay ra-du waxay leedahay tikraarku waa carabka caalamkiisa oo gadiidan laakin ti aan sawd ahayn hal maruu bod odhanaya ee ar ma odhanayso soo ma arkaysid gariirkaa uma diidaysid haddaad ab tidaahi wax kale bay noqonaysaa gariirkasi irticaadka kolka magacii bilaa sawdka ah waa sifatu atakriir markuu shaban yahay welibana aad baad u ilaalinaysaa odga ilaalinaysaa inuu kolkaa maaragta sawt yeesho sawtka keliyata marka ilaalinaysaa tafashiguna waa maxay waa codka waa kaa tafashigu waa codka afka ku faafay istidaaladu waa maxay xarafka daadka la yidhaaho xuruufta wuxuu kaga gedisan yahay baa jira waa xarafka idbaaqu uu ugu muuqdo weeyaan idbaaqa culimada qaarkeed waxay aaminsan yihiin inuuna carabka gurkiisa oo karukacayba uuna ahayna uu sawd yahay idbaaqu waa maxay waa sawd sawdka oo maxay ah waa sawdka oo afka ku dhex baabaa xuruufta labay uqaybsamahayaan xuruuf sawdkeedu uu dibadda usoo baxayo ya laa dibadda usoo baxaya iyo xuruuf abka uu ku dhex baaba'ayuna halaba ka soo baxayo ab ab ab baldoodka ku hadal wax dibadda usoo bixi ma jiro ab ab boodka boodka balday codkiisu intanunbuu ku buuxa afkuu ku buuxaa daclowma soo baxayo soo sidaa ma saasuu kolkaa ma aragta ku noqonaya marka xarafkan daadka ihi codkiisu wuu isyar jiidaa codkaa isyar jiidaya isjiiditaa isyar jiidahayo kolkaa ma aragtee magaceed istiaalay noqonaysa culamada qaarkood maxay yidhaheen oo makrajul bimacnaa saa isugu jiidayo wuu yar jiitamaya dibdib dib buu usiiy ziyaadsanaya dib wuu ziyaadsanayaa saasuu ma aragtay kolkaa udol burkinaya xataa halkan soo ma arkaysid halkan caradda marka doodka hadkaasaka caaradaa korkaa la saaraa sida meesha doodoo kale iyaa la saaraa markaad ad tidaahi dabayl weyn oo xooga bacla afuufee kale culimadii hore ay ku midaali jireen dabayl weyn ayaa ma aragtay kolkaa xagga dambe fadhiisanaysa marka xagga dambe fadhiisato iyo carabkan intan caarada ah yay yarsan birirxinaysaa intuu ruuxu yar neef qabatoobo ayay yarsan birirxinaysaa carabka caaradiisa simbirirxinta ay yarsan birirxinaysa uu waasacsanayo makhrijka ballaarsanaya magiciid istiaala la yidhaha hadi hiya istiaala ifaaddii kolkaa maaragtay laazimada ahayd halkaasay kugu dhamaatay taa isagoo kuu sheegi maa sheekhu wuxuu ku yidhi alidlaaqu idlaaqu khifat lxuruufi xuruufta oo fududaata weeyaan wadcan dabci ahaan u fududaata walisbaatu isbaatkuna fuqluhuna cuslaanshahooda weeyaan abcan dabci ahaan ay u cuslaadaan ama saiiru saiirku fo isagu sawtu wey sawtkaasu zaaidun zaaida kaasoo bayna shibaahi shibaha marka dhexdooda ka soo baxaya maca xuruufina soo baxaya xuruuftaasoo yuujadu la helayo wصifaة اmuqalqala muqalqali ka la qalqaleeyey sifadiisu ka la qalqaleeyey almutajihi ku munaasabka ah qalqalaha hiya sifadaasi inطiraabulxarfi xarafka oo galgasho weeyaan fii makrajina ku galgasho ayuu kolkaa ku noqonaya makrajkiisa bu ku dhac galgaban aqo soo ma arkays aqo makrajkun baa intuu iscila haddana isurahaya aqo hmm, ayib saasuu kolkaa ku noqonaya walilu ninkuna an tukhrija waa inaan soo bixisa xarafka bisahuulati si sahlani ah waa in an tukrija waa inay soo bixiso bisuhulati si sahlan iyo xarfayn laba xaraf duuna shiddati dhibli'i iyo kulfatin mashaqali'i wa ama alixiraafu qul waxaa tidhaha fii xaddi xaddiisa macnaahu macnihiisu waxa weya maylulxarfi xarfka oo ka leexda can mahrajihi mahraj kalena u leexda waa laamgeeraada somaha wacarif itakriira takriirka waxaad ku tacriifisaa birticaadi raasi lisaani carifka madaxiisa oo gariira taxdu waaad taxda taxdu waxaad ku dheefahaysaa bilmuraadi muraadkeeda wain tasha haddaad doonto macna tafashi tafashiga macnihiisa faclam waxaad ogaataa huwa isagu intishaaru riixi riixda oo ku faafta inay tahay daakhil alfami afka daakhilkiisa walistiaalatu istidaaladu in aragta haddaad doonto xaddaha xaddeeda hiya iyadu imtitaadu daadi daadka oo isku fidiyo weyaan fii mahrajiha mahrajkeeda isku fidisa weyaan halkaa inoogu jiro wallahu acla waclam wxtam alxamdu lilahi rab lcaalamiin